mid ah dadka ahlu tawxiidku laa ilaaha ila allah ka mid ah ayuu naarta ka soo saaraa wuxuu uga soo saaraa bishafaacati shaaficiina kuwa shafeeco shafaacadooda sababteed buu ilaahay uga soo saaraa biraxmatihi alla naxariistiisana ku shafeecayo ayuu rabbi uga soo saaraa subxaana wa tacaala marka masaladan waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa khuruuju murtakibi اlkabiirati min annaari qofka dunuub intuu la yimaado dembigaasna uu yahay dembi kabiira ah oo dembi weyn uu yahay isagoon ka tooba keeninna ku dhintay dembigaasoo duuna shirki ah shirki aan ahayn haddii waxaan idhi hore u soo sheegnay isagoon ka tooba keenin hadduu dhinto ahlu sunnuhu inay qabaan inuu yahay taxta mashii'at illaahi caza wajal hadduu doono ilaahay uu cafinayo hadduu doonana rabbi uu ciqaabayo haddii rabbi uu ciqaaboo naarta uu geeyana inuusan ku waaraynin marka tii wuxuu ka hadlayaa haddii uusan rabbi cafinin oo dembigiisii kabiirada ahaa sababteed uu naar ku galo laguma waarinaayo lagu waarin maayo dunuubta kabiirada la yidhaahdo yacni waa dunuub aad u tiro badan waxaad arkaysaa mararka qaarkood dunuubta kabiirada toddobaa lagu sheegi alaa unabiukum biakbar kabaa'ir mar la leeyahay mar uu maaragtay nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ijtanibu sabca almuubiqaat kabaa'irka tacriifaad badan bay culammadu u sheegaan dembigee kabiiro la dhihi karaa tacriifta ugu fiican ama qeexitaanka ugu wanaagsani waxa weeye maa yatarattabu calayhi xaddun ow tuwucida calayha binnaari wallacnati waladabi waxaa la yidhaahdaa shayga markii qofka uu dembi galo ou ka ratibma uu ka dhasho xad uu ka dhalanayo xad baa ka dhalanaya maalan waa zinaystay zinada xad bay leedahay hadduu nikaax soo maray waa la rajmini dhagaxaa lagu dilaya haddii uusan nikaax soo marin boqol jeedal baa lagu dhufanaya waxaa ka mida maalan dunuubta kabiirada khamr u caday xad ka ratib maaya afartan jeedala lagu dhufanaya shay muskira hadduu cabo waxaa dunuubta kabiirada ka midoo xadku ka ratibmayo qof buu qadfay qadaf buu sameeyey siddeetan jeedala lagu dhufanaya oo zina ku tuuray qof buu zina ku qadfay oo raggii dumarkuu doonaba ha noqdee zaani baa taho buu yidhi hadduusan markhaatigii la imaanin siddeetan jeedal baa lagu dhufani waxaa ka mid a ah hadduu qof dilo qof muslima buu dilay waxaa ka ratibmaya qisaas in asagana loo dilo waxaa ka mid a ah dunuubta kabiirada sariqada iyo tuugta tuuganimada hadii uu waxado isna gacantaa laga goynaya markii shuruudeedii la helo calaa ayati xaalin wixii xad uu ka ratibmo ayaa kabiiro la yidhaahdaa amase yuusan baxad ka ratibmine naar inuu qofkii waxaa sameeye naar gelayo loogu goodiyo oo lagu tahdiido ama inuu ilaahay lacnadayo loogu goodiyo ama ilaahay inuu u caroodo loogu goodiyaa la yidhaahdaa tacriiftaasaa ugu fiican ee culammadu ay ku xadeeyaan marka dembiga kabiirada markuu qofku la yimaado oo rabbi uusan cafinine naarta uu galo sababteeda dembiga kabiirada sababteeda uu ku galaay madhabka ahlu sunnahu waxaa weeye laa yukhalladu fi naar naarta laguma waariyo waa laga soo saaraa in laga soo saarayana adilay haystaan ahlu sunnahu oo saxiixa ah, ayay wataan waxaa ka mid ah xadiidka imaamu muslim ku sugan xadiiu anas bni maalikin radi allaahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal allahu calayh ali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay markii uu malagga la hadlo allah baa yaquulu allahu caza wajalla lilmalak malaggu wuxuu ku odhanaya malaa'igta inaliq faman kaana fii qalbihi dnaa dnaa dnaa min mihqaali xabbati khardalin min iimaan faahrijhu min annaar yacni ilaahay baa malagga amar siinaaya markaasuu rabbi wuxuu leeyahay tag malagiihow oo naartii tag qof kastoo aad aragto shay kan ugu yar kan ugu yar oo iimaan ah oo xabadda geedka khardalka la yidhaahdo waa xabad oo sisinta xabadeeda kasii yar wey oo kaloo iimaana qalbigiisa uu ku jiraahi haddaad ku aragta naarta dhexdeeda fa akhrijhu min annaar ka soo saar naarta xadii saxiixa wey fi saxiix albukhaari saxiixu muslim ku sugan weeyaan marka xadiidkaasay haystaan inuusan qofka mukhallad fi naar uusan ahayn waxaa la mida ah xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan oo abu saciid alkhudrina uu nabiga ka warinaayo rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu ahlunaarka ka soo saaridooda uu ka sheekaynay xataa idaa kaanuu faxma dadka naarta gala markay dhuxul noqdaan oy dhuxuloobaan udina bishafaaca shafaacadii baa loo ogolaaday markay gubtaan oo dhuxul noqdaan oo baaba'aan ayaa shafaacadii loo idnaa markaasaa fajii'a bihim dabaa'iru dabaa'iru ayaga oo waxaa lala yimaadaa fajii'a bihim ayagaa lala imaan dabaa'ira dabaa'ira iyagoo ah kooxa kooxo oo gubtay ayaa naartii laga soo saaraya markaasaa fabuhuu cala anhaari iljanna jannada jannada webiyaasheeda baa lagu ridaa markaas tuuraa weyaan markii lagu tuuro uma qiila ahluljannihii baa waxaa loo leeyahay yaa ahlaaljanna afiiduu calayhim idinkana ku daadiya wixii aad ku shubi kartaan ku shuba baa la oo biyihii ku daadiya yacni nahri la yidhahdo nahru lxayaa oo qofka uu ku noolaado webi ah baa lagu ridi markaas ahlujannahiina laleeyahay afiiduu calayhim ayagana waxaad ku shubi kartaan ku shuba baa laleeyahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi fayambutuuna nabaata alxibbati takuunu fii xamiili sayli waxay u soo dhalanayaan markii naarta yani laga soo saare ee biyaha webiga lagu rido webiga anhaaruuljanna ka waa dadkii gubtay wey bay waxay u soo noolaanayaan u dhalanayaan sida marka daad roob weyn intu soo maro daadka uu meesha maro durbadiiba uu u soo dhasho nabaadka iyo doodka uu usoo dhashoo kale ayay markiiba u noolaanayaan dad nool bay noqonayaan yani waxa weye waad ogtahay daadka markuu maro shayga wuxuu soo qaadaa yani waxyaalaha buduurta la yidhaahdo ee wax lagu abuuro abuur buu soo qaaday meelo badan soo qaaday miro badan ayuu soo qaadaya mirihiiba iyadoon cidna beerin markuu daadku gudbabay degdeg u soo dhashaa aad dhaqso u dhashaa saasoo kaleo nebiga ku tashbiihiyey inay durbadiiba hore ka soo noolaanayaan marka dadkaas ahlu naarka ah oo muwaxidiinta ahaa inaysan naarta ku waaraynin oo laga soo saarayo ayay maaragta ahlu sunnuhu qabaan sida axaadiistaas ay tilmaamaysa weyaan sida axaadiistu ay tilmaamaysa weyan waxaa diidan mas'aladaas khawaarijtii muctasilada sidaa horeba u soo marnay khawaarij iyo muctasila waman naxaa naxwahum waxay qabaan marba hadduu qofku naar galo inuusan ka soo baxaynin ee lagu waarinayo sida gaalada loogu waariyo kale inuu ugu waarayo maxaa yeele waxay qabaan adduunka markuu joogay kabiirada uu la yimid uusan ka tooba keenin dembi kabiiraaba hadduu ku dhaco inuu gaal yahay inuu yahay ayay qabeen sidaa darteed qof naar galay marna ka soo bixi maayo ay leeyihiin yani saasay qabaan weyaan madhabkaasay qabaan madhab baaila wey waa madhab baailah oo ahlu bidaca ay qabaan weyaan ahlu sunnuhuna mar waxay qabaan in laga soo saarayo ibn abi daauud fii xaa'iyatihi wuxuu ku leeyahay waqul yukhrij allaahu alcaiimu bifadlihi min annaari ajsaadan min alfaxmi tutraxu cala alnahri fi lfirdowsi taxyaa bimaa'ihi ka xibbi xamiili sayli id jaa yadfaxu yani markuu ka hadlayo labadaa bayd buu uga hadlaa waxaad tidhaahdaa buu yidhi yukhrij allaahu alcadiimu bifadlihi allah fadligiisaba wuxuu kaga soo saaraa min annaari naartaba wuxuu kaga soo saaraa ajsaadan min alfaxmi yacni jasad oo dhuxuloobay dhuxusha ka mid a ah, ayuu ka soo saaraa markaasaa tutraxu cala annahri webi baa lagu ridaa oo filfirdowsi ku biyihiisiibay ku noolaanaysa webiga biyihiisii bay ajsaadaasi ku noolaanaysaa ka xibbi xamiili sayli idjaa yadfaxu sida xabadda daadku marka uu maroo kale durbadiiba uu u soo baxo markuu daadku gudbo oo kale ayay u dhalanayaan weyaan marka masaladaas horena usoo ishaarnay waxa weeye ahlu sunnuhu madhabkaasay qabaan inaanan qofka saaxibulkabiira murtakibulkabiira hadduu dhinto asagoo aanan shirki ilaahay samaynin oo rabbigiisa aan wax la wadaajinin inuu soo gelaayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau aayadaas inuu soo hoosgelaayo taxta mashii'at illaahi uu rabbi cadaabana nusuustaas ay tilmaamayso inaan naarta lagu waarinaynin waina shafaacata xaqun shafaacada waa xaq wey waa shay aabita oo sugan wey shay dhabahoo sugan weyan in qiyaamo markii la tago shafaaco ay jirto waa shay aabitoo sugan weyaan ahlu sunnuhu agtaysa way ka sugan tahay maxaa yeelay waxay ahlu sunnuhu u sugaan allaah baa sugay oo qur-aanka ku sugay nabilaahi muxamed baa axaadiistiisa ku sugay shafaacadii sidaa darteed bay ayaguna sugayaan waxay allah iyo rasuulkiisa ayay sugaan shafaacada maxaa la yidhaahdaa ashafaaca marka la qeexo waxaa la yidhahdaa waa alwisaatatu fii qadaa'i alxawaa'iji cinda man hiya cindahu sidaasaa lagu tacriifiya saasaa lagu qeexaa waa wisaata yani dhexdhexaadina la yidhaahdaa oo qofka wax dhexdhexaad ka sameeyo fii qadaa'i alxawaa'iji muraadka qofka uu leeyahay xaajooyinkiisa gudideeda loo gudo ou ka dhexdhexaadiyo iyou dhexdhexaad u samaynaya cinda man hiya cindahu qofka shafaacada laga doonayo agtiisa ay shafaacadu taalo ayaa laga codsadaa oo la weydiiyaa shafaacada marka tan alle allah shafaacada uu leeyahay iyo shafaacada bani aadamka farqi baa u dhaxeeya way iskhilaafsan tahay midda bani aadamka markaad rabto qof iiga shafeec danbaad xaaje ka leedahay qofbaad dan ka waxaad og tahay qofkaas inuusan adiga agtaada weji ku lahayn laakiin qofkaa kale inuu jah ku leeyahay agtiisa oo qiimaynayo kelimadiisa aad ogtahay markaasaa inta u tagtaad leedahay war hebel iiga shafeec hebelow hebel iiga shafeec baad dhahaysaa marka shafaacadaasi oo midda bani aadamka ihi waxa weeye waxay ku khilaafsan tahay midda allah qofkan asagoo aanan qofkii shafaacada laga doonayo uusan kuu idnin baad u tegi kartaa markuu qofkan ku weydiisto adigoon kii kale uusan kuu idninoo ii imo uusan ku odhanin baa inta u tagtaad ka shafeeci kartaa dhihi kartaa war hebel xaajada ee leey walaalow u gud dantaa i u samee baad odhan kartaa idankaaga ma baahna inaad u tagto waa u tegi kartaa kuu bannaanta amaa midda allah laba shay bay ku khilaafsan tahay kow waa in horta allah uu kuu idnaa iskama shafaaci kartid allah iskama weydiin kartid waa inuu ilaahay horta idan siiyo qofka shafeecayo waa inuu idnaa yacni qofka shaafica ah inuu shafeeco in loo idno waa qodob midda labaad qofka loo shafeecayaahi laftiisa shardi kale uu leeyahay waa inuu ka mid yahay min cusaati lmuwaxidiin dadka muwaxidiinta oo ahlu shirkiga aanan ahayn ahlu tawxiidka ahlu laa ilaaha ila allah wasaadoodii inuu ka mid yahay dadkoodii caasiga ahaa ee dunuubta la yimid inuu ka mid yahay waxaa ku baxaysay inaanan kaafir loo shafeecin maxaa yeele kufaarta ilaahay muxuu yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ma anfacda shafaacadoodu waxba ma tarto kaafir looma shafeeca marka waa qof muslima oo muwaxida oo aan shirki la imaanin oo dunuubo ay ka dhacday asagoo aan ka tooba keenina ku dhintay kaasoo kale ayaa loo shafeecaa dadkaasaa loo shafeecaa shafaacada aslan yaa iska leh allah cid kale shafaacada ma laha rabbi baa bixiye subxaana wa tacaala ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay qul lilaahi shafaacatu jamiican jamiican soo hadal dhan maaha wax miyaa laga reebay waxba lagama reebin allah baa shafaacada dhammaanteed iskale cid shafeeci kartaa ma jiro ilaa cidu asaga idnay mooye cid loo shafeeci karaahi ma jiro ilaa ciduu raadi ka noqda loo shafeeca mooye shafaacada rabbi baa iskale wa tacaala wuxuu ilaahay qur-aanka ku leeyahay fii suurat baqara man da ladii yashfacu cindahu ila biidni waa inuu idin helaa yuu yahay qofka shafeeci karo ila min bacdi idni ilaahay markuu idina dabadeed mooye qofka shafeeci karaa waa kuma ma jiro weyan wuxuu rabbi leeyahay wkam min malakin fi samaawaati laa tuqni shafaacatuhum shaya ila min bacdi an ya'dana allah alla markuu idna mooye malaa'igta ilaahay oo muqarabiinta ah oo alla loo dhoweeyey xataa ma shafeeci karaan markuu rabbi u idna unbay shafeeci karayaan yayna u shafeecayaan ila min bacdi idni yani muxuu yidhi waka min malaki bisamaawaati laa tugni shafaacatuhum shaya ila min bacdi an ya'dana allaahu liman yashaau wayardaa weliba dadka loo shafeecaya waa ilaahay doonay oo raadi ka noqday qofon ilaahay shafaacadiisa doonin in loo shafaacan uusan raadi ka ahayn uma shafaaci karaan waa tan allah uu leeyahay walaa yashfacuuna ilaa liman irtada qofuu rabbi raadi ka noqda mooye ma shafeeci karaan yeeyihiin marka dadka shafeecaya dadka shafeecaahi makhluuqa shafeeco malaa'igtaa ka mida ah, rususha ilaahay baa ka mid ah ambiyada kamida ah. dadka saalixiinta owliyada ilaahay ah baa shafaacayo waalidkaa owlaadiisa u shafaacayo owlaadiibaa waalidkooda u shafeeci karto haakada dadkaasoo dhan way shafeecaan laakiin goormay shafeecayaan allah marka uu idno unbay shafeeci karaan iyo cidda u ogolaado allah in loo shafeeco unbay u shafeeci karaan marka maadaama shafaacada ilaahay leeyahay oo rabbi uu yidhi qul shafaacatu jamiica waa in asaga la weydiisto weyaan ambiyada shafeecayda malaa'igta shafeecayda dadka mu'miniinta shafeecayo rususha shafeecayso waa inuu qofku yidhaahdaa allahayow shafaacada dadkaas igu dar nabiyulaahi maxamed dadku u shafeecayo igu dar inaad tidhaahdid wey laakiin inaad tidhaahdo malak hebelow ii shafeec malakul jibriilow ii shafeec nabi maxamedow ii shafeec shiikh hebelow ii shafeec waxa weeye sax maaha waa khalad wa maxaa yeele qof aan shafaaco lahayn baad weydiisan yaa iskale shafaacada allah allah weydiisoo dhan waxaa tiraa allahayow dadka uu nabiyulaahi maxamed u shafeeci doonay ugu dar markaas ilaahay baa weydiisatay soomaa ma adan weydiisanin makhluuq aan waxba lahayn ma aadan weydiisan alla weydiisatay weyaan marka waxyaalaha hadda maarata turuqu suufiya ay qaarkood ku xatreeyaan waa ogtihiin waxyaalo fara badan oo khalada ah ka buuxo maala hadda kitaabkan mawliidka la yidhaahdo waxaa ku jira qaybta la yidhahdo sharafularaamka qaybta la yidhaahdo waxaa ku jira qasiido la akhriyo arju shafaacata min muxamed low kuntu artakibu lmuxaram arju shafaacata shafaacadan waxaan ka rajaynayaa min muxamadin kaana muxamed inuu leeyaho kale low kuntu artakibu mid fuulaba oo la yimaadaba aan noqdo almuxaram xaaraam kastaba aan fuule nabi muxamed baan shafaacada ka rajaynaya sax ma ah khaladu waa inuu yidhaahda ilaahay baan ka rajaynaya inuu yidhaahdo inuu shafaacadii ilaahay isiiyo dadka uu ku shafeecayo nabi maxamed ugu daro laanna shafaacada marka laba qaybood ay culimmada u qaybiyeen way tiro badanta anwaac aad u tiro badanay leedahay laakiin labaa lagu soo ururiyaa shafaaco la yidhaahdo laisku waafaqsan yahay oo xataa ahlu bidaca aysan ka qaylinaynin muran aysan ka qabin ahlu sunnahana ay ogol yihiin oo ummadda isku waafaqdo waa maxay waa ashafaacatu alcudmaa lirasuuli illahi sal allah alay wasalam shafaacada weyn oo nebi moxamed uu leeyahay oo ilaahay uu siiyey shafaacadaas waa markii carasaat alqiyaama la joogo oo mowqifka dadku ay taagan yihiin oo harraad dadka uu dilay oo oon uu dilo qoraxda kuleelkeedii uu dhibo ayagu ay rafaadaan ayay ambiyada ilaahay mid mid ugu tagayan rusushii ugu tegayaan nabi aadam bay ka bilaabayaan waa ka cudur daarani nabilaahi nuux bay u tegayaan waa ka cudur daarana nabilahi ibraahim ay u tegayaan waa ka cudur daarana nabilaahi muuse u tegayaan waa ka cudur daarana nabilaahi ciisa bay u tegayaan waa cudur daaranaya mid walbaba waa cudur daaranaya markaasay nabi maxamed u imaanayaan calayhi salaatu wasalaam markuu nabilaahi maxamed u yimaadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markiiba hore kama shafeeci karin sababta asagu ma markaasuu inta tago oo carshiga ilaahay hoostiisa tago oo sujuud la dhaxo oo alla amaano ammaan aad u tiro badanoo rabbi u fura ilaahay buu ammaanaya oo weydiisanaya markaa kabacdi baa laga shafaaca aqbalaya markuu rabbigiisa amaano oo rabbi weydiisto oo ilaahay ammaan iyo fanaa oo aad xasana ou ammaano ayaa loo ogolaani markaasaa laleeyahy madaxaada kor u qaad irfac ra'saka ya muxamed washfac tushaffac hadda madaxaada dhulka ka qaade waa lagaa aqbalay ee shafaac baa la leeyahay shafaacadaas oo shafaacatlcudmaa shafaacada weyn ah nebiga calayhi salaatu wasalaam layskuma khilaaf inuu leeyahay qiyaamaha midda ay ahlubidacu inkireen ahlu sunnuhuna ay ku diideen waxa weeyaan waa middaa hadda ka soo hadlaynay qofka muslimka ah oo muwaxidka ah oo dembi kabiiraa la yimi inuu leeyahay shafaaco khawaarijta iyo muctasiladu ma ogola shafaaco male bay wax shafaaco leeyahay ma laha waxay leeyihiin cusaatu lmuwaxidiin oo min asxaabi alkabaa'ir ka mid ihi shafaacay leeyihiin waa loo shafeecaya looga shafeeci karaa oo ay shafaacadooda laga aqbali qof in la naaro mutaystay inaan la naarinba oo naartaba la geynin oo allah uu cafiyo ay uga shafaacaan waa ku helayaan ahlusunnuhu taasay qabaan qof inta la geeyo naartii galay naartiina in laga soo saaro ay uga shafaacaanna way leeyihiin waa ka shafaacayan labadaba qof jannada intuu galay darajadiisu ay darajo hoose tahay dad ka darajo sarreeya ay u shafeecaan oo darajadoodii la gaarsiiyo shafaacadaana waa shafaaco jirta weeyaan ahlu sunnuhu intaasoo dhan waa ogolyihiin ama ahlu bidaca milu alkhawaariji waalmuctasila ma ay ogola lanna waxay leeyihiin qofka saaxibulkariiraha waaba kaafirba muslimba ma aha sidaa darteed kaafirku waa mukhallad fi leeyihiin marka mas'aladaasi waxa inkiro waxa weeyaan waa ahlbidacaas ubaa hafaacada inkir wan hafaacada marka macnahaas waasaca ay leedahay shuruudaasay leedahay waxaa la rabaa sida ay nusuusta u tilmaamtay in lagu sugnaado madhabka ahlusunnahuna saasay u qeexaan weyaan waina shafaacata xaqun sheekha madhabkaas waa shee xaqoo sugan weyaan waina alxawda xaqun xawdka isaguna waa mid xaq ah wey oo aabitoo sugan weyaan xawdka waxaa la yidhaahdaa asal xagga luqada waa majmac ulmaa baa layidhahda meelaha biyaha ay ku kulmaan baa xawd la yidhaahda af soomaaliga dar baa lagu yidhaahdaa yani ama balli dheh wixii lamida la yidhaahdaa meel un biyo ku ururaan baa loo jeedaa xawdkaasi maxsharka qiyaamuu ku dhex yaallaa mowqifkau ku yaallaa waa wadi oo biyo waadi ah oo yacni maaragtay nusuusta ay tilmaamtay in ay dadka ahlu sunnaha ah markii dadku oomaan oo qiyaama la taagan yahay ay rafaadaan midka ay cadayaan inuu noqdo inay cabi doonaan markay cadaanna weligii halkii hal mar qofkii ka badaay uusan weligii oomaynin marka xawdkaas waxa weeyaan ahlu sunnahu way ibaatiyaan way sugaan xawdka inuu shay xaqa yahay ilaahayna nebilaahi muxamed uu siiyey nebi muxamedna lagu karaameeyo lagu sharifay ayay ahlu sunnuhu ibaatiyaanay sugaan axaadiista xawdka tilmaamaysana way badan tahay culammada qaar waxay gaarsiiyaan saxaabada wariso horta waa xad tawaatur ayuu gaaray waa xadiidka ka hadlayo xawdka axaadiisiisa waa xadii aad iyo aad saxaabo badan ay warisay wey oo qaarkood ay ku tilmaamaan dhowr iyo soddonay qaar gaarsiiyaan qaar waa ka badayeen ilaa siddeetanay gaarsiiyaan ayaa maaragtay warinayso saxaabada warinaysa ka mid ah weyaan xawdka marka waxaa tilmaamayo axaadiista waxaa ka mid a ah xadiid bukhaari muslim ku sugan xadiiu anas bn maali radi allahu canhu wuxuu nabigu calayh salaatu wasalaam markuu sifaynayo xawdkiisa wuxuu leeyahay ina qadra xawdii kamaa bayna aylata ilaa sancaa min alyaman yacnii dhulka urdun magaalo ku taallo ilaa sanca laga soo gaaro yacni xawdkayga intaasuu la egyahay buu leeyahy wa ina fiihi min alabaariiqi weelasha lagu cabo koobabka lagu cabayaana tiradoodu waxay la mid yihiin xidigaha oo kale cadadoodo kale leeyihin aada u tiro badan yihin saasoo maaragtay ayuu xadiidkaas tilmaamaya xadiid kaleeto uu yani maaragtay bukhaari iyo muslim soo saareen xadiiu cabdilaahi bni camr bni caas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xawdka markuu ka warramayo tuuluhu shahrun wa carduhu shahrun inta loo socdaa masiiratu shahr bil inta loo socdo balarkiisana waa masiiratu shahr bil inta loo socdoo kale ayaa loo soconaya markaasuu wuxuu yidhi maauhu ashaddu bayaadan min allabani biyihiisa caanaha waa ka cadaan badan yihiin aad bay u cad yihiin wa axlaa min alcasal malabkana waa ka macaan badan yihiin miisaanuhu cadad nujuumi samaa weelasha lagu cabayo koobabka lagu cabayana tirada xidigaha oo kale bay la mid yihiin buu leeyahay yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yani xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa cabaya dadka ahlu sunnaha ama ahlu bidaca waa laga dafciya waa loo diidaa looma ogola qofkii bidca la yimaado oo ilaahay bidca ku caabudo maalinta qiyaamaha marka la ooman yahay oo xawdka dadka muslimiinta ay u dareeraan ay cabayaan oo qofkii hal mar cabo yani maarata man sharibahaa maratan laa yadmau abadan aan weligiis aanan oomaynin hal mar markuu cabo qofka aanan oomaynin ayaga waa loo diidaa markii laga celiyo ayuu nabigu wuxuu leeyahay xadii imaam axmed bisanadii uu ku warinaayo xadii anas ibni maalik waa loo diidaa markaasuu nabigu wuxuu leeyahay ummatii ummatii ama asxaabii asxaabii ayuu odhanay waa ummadaydi maxaa looga celinaya markaasaa waxaa la leeyahay markii loo diido malaa'igtu u diido ayaa la leeyahay innaka laa tadrii maada axdatu bacdaka adiga ma ogid baa la leeyahay waxa ay gadaashaada la yimaadeen maada axdau bacdak waxa ay gadaal ka keeneen ma garan kartid bidcada ay la yimaadeen marka saasaa loogu diiday markii sidaa la yidhaahdo wuxuu yidhi aniga markaasa waxaan leeyahay suxqan suxqa fogaansho ayaa u sugnaataan leeyah waa ka tegaya faraanka qaad marka qof alla qofkii doonay xawdka nebiga inuu helo barrinka qiyaamaha marka la ooman yahay qofka rajo waa dur ayay barinta qiyaamaha kuu keensanaysaa weyaan marka masaladaas waxaa weeyaan oo masalad xawdka mas'aladiisa waxaa inkiro khawaarijtu ma ogola way diidan wa bacdu lmuctasila sida alxaafid ibn xajar alcasqalaani fii fatxi ilbaari uu ku soo saarayo wuxuu leeyahay khawaarijta kulli waa waxba kama jiraan bay leeyihin qayb ka midana way inkiraano way diidaan weeyaan amaa ahlu sunnuhu way ogol yihiin waa ay sugaan marka annagana waa sugaynaa yani xawdkaas inuu jiro oo xaq yahay nusuustaasaan tilmaamaysa weyaan wlmiisaana xaqun miisaanka qiyaamaha markii la tagana isna waa shay xaqoo aabitoo sugan weyaan wlmiisaana xaqun miisaankuna shay jiro oo xaqa weeye miisaanka marka saddex shayba waa la miisaamaa saddex shayba waa la miisaamaa qiyaamo markii la tago acmaasha qofka uu samaystay shar iyo khayrba waa la miisaamaa waxaa la miisaamaa suxufta waa la miisaamaa warqadihii malaa'igtu kaa soo qortay ayagana waa la miisaama shartoodii khayrkooda qofkana waa la miisaamaa qofka shakhsiyan isaga laftiisa waa la miisaama maalinta qiyaamaha waa la miisaamaya masaladaas oo mas'alat lmiisaan qur-aanku waad ku ogtihiin aaday miisaanku ugu badan yahay masalat lmiisaan waa ku badan yahay mar haddii kitaabkii sunnadiiba lagu sheegay ahlu sunnahuna waa ireen way iraan waa ogol yihiin way iraan weyaan waxaa ka mida aad ogtihiin faman aqulat mawaasiinuhu faulaaika hum lmuflixuun wman khafat mawaaziinuhu faulaaika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun allah subxaana watacaala sidaasuu leeyahy fii suurati lmuminuun qofka miisaankiisa ay cuslaato dadkii mawaasiintoodii ay cuslaadaan dadka guulaystay wey maalinta qiyaamaha falaax jannadii ilaahay bay helayaan qofka mawaasiintiisa dadka ay miisaankoodu fududaadana ou khafiif noqdaa waa dadka qiyaamo naftoodii khasaaray oo waayey weeyaan في سورة الأنبياء الله حوليه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين allah sidaasuu leeyay mawaasiintii cadliga ku dhisnayd ayaa maalinta qiyaamaha dejinayna markaasaanan la dulminaynin naf shay kan ugu yar aan la dulminaynin hadduu yahay shaygaasi mifqaala xabbatin min khardal geedka khardalka la yidhahda mirtiisa oo kale qadarkeedaoo kale camal uu samaysto khayra lagama nusqaaminayo waa la siinaya awaabteeda iyadoo shar ahna waa lagu xisaabinaya hadduu la yimaado lagu ziyaadin maayo marka miisaanku waa shaygaas xaqa ah weyaan mawaasiintu waa shay jiro oo ilaahay qur'aankana uu ku sheegay wakadalika nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaamna uu noo sheegay xadii bukhaari muslim ku sugan xadii abi hurayra wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani miisaanka marka wax la miisaamaayo qofka in la miisaamo qofka laftiisa in la miisaamayo xadiikaas bukhaari muslim uu ku sugan yahay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu laya'ti arajulu alcaiimu asamiinu yowma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda iqra'uu in shi'tum wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama yani saasuu leeyay qiyaamaha waxaa la keeni nin baa imaanaya ninkaasi qof baa imaanaya qof aad u weyn oo aad u cayilan oo maaragtay maasha allah qurux badan baa imaanaya markuu yimaado miisaankaa la saari markii la miisaamo weyninkiisii iyo buurnaantiisi waxba uma tarin laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda baasha kaneecada la yidhaahdo garabkeeda oo kale ilahay agtiisa ugama dhigmo eber miisaanba maleh wasni ma leh qofka marka waa la miisaami laftiisa acmaasha khayrka ah oo xasanaadka uu samaysto in la miisaamayana ayadana waxaad ogtihiin yani maarata xadii bukhaari iyo muslim ku sugan oo nabigeenna uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam kelimataani khafiifataani cala lisaani aqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaani subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcaiim yani laba kelimo oo carabka ku fudud allah subxaana wa tacaalana uu jecel yahay aqiilataani fi lmiisaan miisaanka markii la saarana culus oo aad ugu culus labadaa kelima laazima qofka inuu badiyo labadaa kelimo aad ba u fiican tahay maxaa yeelay qiyaamaha wasnigii miisaanka waa ku raajixinaysaa allihii raxmaanka ahaa wuu kugu jeclaanaya carabkaagana wax dhiba kuguma hayso intaa wax kale ku daldali lahayn oo war kale iyo bale kale aan daldali lahayn subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi inaan badinno ayaa maaragtay yani nabigeenna uuna amray calayhi salaatu wasalaam in suxufta la miisaamayana oo warqadaha malaaigtu ay soo qorto la miisaamayana xadiiulbiaaqa ku tusinaya xadiiulbiaaqa oo ahaa ninkii aan wax khayru sameeye la arag oo qiyaamaha markuu tago sagaal iyo sagaashan diiwaan oo kiiba ilaa madilbasar uu gaaray araggaaga meeshuu ku dhammaado uu gaaray oo dunuubtiisii ay ku qoran tahay la keenay markii la keeno oo la yidhaahdo war waxaan akhri uu akhriyo qirto miyaa lagu dulmiye maya malaa'igteedii ma ku dulmisay maya waxaan meesha ku qoran adigu ma leedahay haa qirto yaa la leeyahay cudurdaar ma haysataa markaasuu yidhi maya wax cudurdaara ma haysto ilaahay baa wuxuu odhanayaa cudurdaar baa agteenna ku yaala waa maxay kelimatu laa ilaaha ila allah kelimadaasaad haysataaba kelimatu tawxiid kelimad sahlan ma ah markaasaa la yidhi keenso warqad yaroo laa ilaaha illa allah ugu qorantaha loo keenaya bitaaqo yaray ku qorantaha la siina kansaha laguu miisaamee baa layidhi markaasu wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal diiwaan oo kiibo uu leegyahay araggayga meeshu ku dhammaado iyo bahashaan yarta warqadaa yartaa yani farqi weyna u dhexeeya maxay ka taraysaa buu le miisaanka haddii laysla saaro waxay ka deeqaysa lama arko markaasaa lay keenso lagu dulmin maayo markaasaa la saari sagaal iyo sagaaankiina kafad baa la saaraya oo miisaanka arafkiisii ah warqad yartaa biaaadii laa ilaha illa ku qornaydna meel baa la saaraya markaasaa fataqulat albitaaqa wataashat isijillaatu buu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxaa khafiif noqday agaaliyo agaaankii cirkay aadan wax oo fududaadeen warqadii yarta ahayd bitaaqadiina waa cuslaatay markaasuu yidhi walaa yadqulu maca smi alla magaciisa wax ka cuslaan karaahay ma jiro marka in acmaasha malaaigtu ay soo qortay iyo saxaaf warkadaha iyo kutubta in la miisaamayana taas ayaana tusaysa weeyaan miisaankan marka waxaa inkiro bacdu ahlilbidac sida muctasiladoo kale way inkiraan ma jiray leeyihin wax miisaan la yidhahdo maxaa yeelay acmaasha maalan waxay leeyihiin camalka waa ay carad waay leeyihin waa hay carad alcard waxaa wixii macno ah waa macno wax la arki kara maaha camalka wax la taaban karo yani maaragtay waa waxyaalaha ay keeneen carad iyo jawhar iyo waxbay u kala qaadaan ahlukalaamka noo keeneen asxaab alfalaasifa baa waxaan keeneen jawhar iyo carda u kala qaadaya marka shayga waa card bay leeyihin card wax macnaha oo la taaban karayn baa la yidhaahda see marka shay aan maxsuus ahayn oo la taaban karin loo miisaami karaa acmaala la miisaamay wax dhici kara maaha la yidhahda ay ku inkirayaan waxa weye caqligooda ayay ahlubidaca khaasata muctasiladu caqliga waxay qabaan wax la yidhaahdo altaxsiin waaltaqbiix alcaqliyaani ba wax la yidhahdo ay qabaan caqliga wixii caqli geli karo waa ok waa yani tig bay saarayaan waa ok bay leeyihin waa soconaysaa wixii caqliga ka hor imaanaya waa tuuraynaa bay ama nabiga ha yiraahdo ama allah qur ku sheego marba hadduu caqliga ka hor imaana ma yeelin macnaha caqligoodii bay nusuustii ka hormarinayaan caqliyaadkoodiiba nusuusta ka hormarya marka shay aan maxsuus ahaynoo la taaban karin oo carad ah ayaa la miisaamaya wax caqliga geli kara maaha saa darteed ma aqbalana caqligiibaa tuuray bay leeyi wuxuu caqligu rafdiyana annaga waa rafdinayna saasay yidhahdaan weligoodba waxa waa yuqadimuuna alcaqla cala annaqli caqliga ay waxay ka hormariyaan nusuusta nusuusti waxay dabageliyaan caqligooda caqligooda qaasadka ah liita weeyaan waxaa la rabay cagsiga ahlu sunnuhu waxa weeye caqligaaga inay nusuustu daba socoto naskaas inuu caqligaagu daba socdo caqligaagu hadduu diido laakiin nasku aqbalo waa inaad caqligaada ku khasabtaa nasku wuxuu aqbalay inaad aqbasho inaad ku khasabtid baa la doonaya weyaan marka miisaanku inuu xaq yahay ayuu maaragtay sheekhu noo sheegay weyaan wlxisaaba xaqun xisaabta aakhare in laisxisaabinayana ayana waa shay xaqa wey maalinta qiyaamaha markii la tago oo kutubtaas la miisaamo qofka acmaashiisa waa lagula xisaabtama waa lala xisaabtama xisaab baa jirta maalinta qiyaamaha weliba qofka xisaabta lagula munaaqashoodo oo niqaash lagu sameeyo nebigu wuxuu noo sheegay in la cadaabayo qof mucadara inuu yahay oo qof la cadaabo weeyaan maxaa yeelay ilaahay qur-aanku wuxuu leeyahay faammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira qofka yani kitaabkiisa midigta laga siiyo xisaab sahlan baa la xisaabiya markaasuu yanqalibu ilaa ahlihi masruura ahalkiisuu u laabtaa isagoo ah mid faraxsan oo la farax geliyey ayuu u noqdaa weeyaan marka xadiid waxaa jiray oo nabigu uu yidhi man nuuqisha alxisaaba cudib qofka xisaabta lagula munaaqashoodo waa qof la cadaabay w caaisha markay aayaddan aragtay oo zawj nabiyi sal اllahu alيh qof faahimadaho aad u caqli badanna way ahayd cilmina lahayd nabigay weydiisay ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay yani maaragtay faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira adigana waxaad leedahay man nuuqisha alxisaaba cudib qofka lagula munaaqashoodo waa la cadaabay baad leedahay marka waa sidee bay tiri ilaahayna sidaas buu yidhi nabigu waa u sheegay calayhi salaatu waa u caddeeyey midaan ilaahay uu leeyahay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fudud baa la xisaabinayda uu leeyahay wuxuu yidhi inamaa dalika alcardu waa bandhig qofka loo soo bandhigayo sama samaysa sama samaysa sama samaysa la leeyahay waa la tusaya ardi baa leeyahay laakiin wuxuu yiri walaakin man nuqisha al-hisaab udhib qofka lagu la xisaabtamo oo aan waxba looga tagin صغيرها وكبيرها لو لا حسابتم كا وا العذابي بو حديث كاسباب البخاري با في صحيحه كسو صار يويا marka qiyaamaha xisaab ba jirto oo qofka muslimka iyo kaafirka labadaba waa laisxisaabinaya wax alla wixii aad samaysatay oo shar iyo khayra waa lagugu xisaabina maalinta qiyaamaha amaa dadka muminiinta ah waxa w xisaabtoodu waa cardi mujarad cardi waa bandhigid keliya waa loo bandhigaya waa loo soo bandhigaya wey wlaa yaqdacuuna cala axadi min ahli اlmillati anahu min ahli اljanna w anahu min ahli nnaari lana cilma dalika muhayabun canhum laa yadruuna cala maada yamuutuun acala alslaami am cala alkufri walakin yaquuluuna ina man maata cala alslaami mujtaniban lilkabaa'iri walahwaai walaafaami fahuwa min ahli ljanna liqowlihi tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu salixaati walam yadkur canhum danba ulaaika hum khayru lbariya jazaauhum cinda rabbihim jannaatu cadni wuxuu leeyaha musanifka fikradan soddoniyo lixaad walaa yaqtacuuna ahlu sunnihi ma gooyaan ahlusunna waljamaaca ma gooyaan calaa axadin qofna uma gooyaan oo min ahli lmillati muslimiinta ka mid ah min ahli lislaami baa loo jeedaa muslimiinta ka midihii annahu min ahli ljanna inuu ahlujannuhu ka mid yahay ninka waa ahlujanno ma yidhahdaan hadalkaa ma jismiyaan mana qaciyaano ma gooyaan wey ow anahu min ahli naar hebel waa ahlu naarna ma gooyaan mana jasmiyaan weyaan hadal go'an ay sida ku sheegaan ma aha yacni qofka adduunka markuu joogo hebel waa ahlu janno ama hebel waa ahlu naar ahlu sunnuhu ma yidhaahdaan ma dhahan simaadkoodu ka ma aha sababtu waa maxay lianna cilma daalika kaa inuu qofku ahlu janno yahay inuu ahlu naar yahay ogaanshaheeda la ogaado muqayabun canhum mid laga qariyey w ayb buu ka yahay ma garanaya laa yadruuna ma oga ala maadaa maxaybuu korkiisa yamuutu qofku ku dhiman doonaa ma garanaya muxuu ku dhiman doonaa a cala miyuu yamuutu ku dhimani am cala alkufri mise gaalnimu ku dhimanaya yaa cidina ma taqaana qofka intuu camalfalo camalfalo khayr si u samaynaayo marka cumrigiisa dhow iyo qalbigiisa la bedeli karaa markaasuu fayacmalu camala ahli naar uu samayn karaa qofkii oo xumaan ku dhex jiray soo xumaanta ugu dhex jira muslimka ahaa baa maalin markuu khaatimadii soo dhawaato baa hidaaye la siinayo marka ilaahay bisaa garanaya annaga waa qayb uu naga yahay ma naqaana hebel waa ahlunaar hebel waxa weeye maaragtay waa ahlujanno ahlu sunnuhu ma yidhaahdaan maxaa yeele waa cilmi naga qarsoon alla keliya ogyahay maxay marka yidhaahdaan walaakin yaquuluuna walaakinse yaquuluuna ahlu sunnihi waxay leeyihiin inna man maata qofkii dhinto cala alislaami islaamnimada ku dhinto islaamnimada korkeeda asagoo muslima dhinto mujtaniban ka fogaaday lilkabaa'ir dunuubta waaweyn hadda aan ka soo sheekaynaynana ka dheeraadoo ka fogaaday walahwaa'i bidcooyinkana ka fogaaday alahwaa waa albidacu bidcooyinkana ka fogaada bidco aan la imaanin walaaaami dunuub oo dhanna ka fogaaday fa huwa min ahli ljanna qofkaas waa ahlujannaay leeyihiin cumuum ahaanay u leeyihiin yani ma ahan hebel ma aha hebel bicaynihi lama dhihin waa man waay man sooma jeedi yani waxaa weeye nakira fii siyaaqi shari baa la yidhaahdaa waa nakira fii siyaaqi shari tufiid lcumuum ay dhahaan usuuliyiinta shaygan munakarkaa man waa ismu nakira ah waana maxalu qofka islaamnimo ku dhinto asagoo dunuubtii iyo bidacdii ka fogaaday islaamnimo ku dhintahay fa min ahli ljanna way dhihi karaan maxaa yeele daliilay u haystaan waxaa u daliila liqowlihi tacaala alla hadalkiisa uu yidhi fii suurati lbayina ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati dadka iimaanka iyo camalka saalixa la way la yimaadeen camal way sameeyeen walam yadkur canhum ilaahay uma sheegin dadkan danban dembi uma sheegin buu yidhi shiikha hadalkan wato aayaddii u kale dhexgeliyo tafsiirkeedii iimaan iyo camal saalixa loo sheegay wax dunuubo ay la yimaadeenoo la sheegayna ma jirto markaasuu yidhi ulaaika hum khayru lbariya ulaaika dadkaasi hum ayaga khayrulbariyata dadka kuwa u khayrka badan makhluuqa kuwa markaasuu yidhi jazaauhum abaalmarintoodu cinda rabbihim rabbigooda agtii qiyaamaha markay joogaan jannaatu cadnin jasahaasay leeyihi marka qofka iimaan iyo camal saalixa leeyihi dembina uusan aanan la imaanin dadkaa dadka makhluuqa kuwa ugu khayrka badanuu ka mid yahay abaalkiisuna waa jannaatu cadnin nagaanshaha jannadooda layidhahdo jannaatu liqaama cadninta waa nagaansho wa aliqaama weligood aysan ka baxayn mar hadday galaan weyaan marka mas'aladan oo hadda musanifka uu meeshaan kaga waramay labadii qoloo aan ka soo hadli jirnay oo alkhawaarij walmuctasila ayay rad ku tahay maxaa yeelay iyagu waxay gooyaan ooy jasmiyaan qofka dembiba uu ka dhaco inuu ahlu naar yahay isagoo adduunka joogo bay leeyihin hebel waa ahlu naar qoladaas rad bay ku tahay maxaa yeelay nusuusta la yidhaahdo nusuusul waciid ayay qallibaan oy raajixiyaan ay ka qaalib dhigaan nusuusul wacdiga ballanqaadka iyo jannada iyo khayrka waxa sheegayo bay ka qallibaan weeyaan qolada labaad ay radka ku tahay oo hadalkan radinaya waxaa ka mid a ah murji'ada qolada almurji'a la yidhaahdo sida maalan karaamiyadii habeen dhootaan ka soo hadlayno kale yani maaragtay qoladaasoo kaleeto waxay leeyihiin qofku marba haddouba ahlu qiblo yahay oo muslimba uu yahay fa min ahli ljanna walaa yadkhulu nnaara naarna maba galaa waa ahlujannayba le haddouba mu'min yahay maxaa yeelay ayagana nusuusta wacdiga ay ku xadgudbeen nusuusta waciidka xagga iska dhigeen usuustii waciidkii goodigii xagga iska dhigin waxaan soo sheegnay inay yidhaahdaan laa yaduru maca aliimaani danbun kamaa laa yanfacu maca alkufri aaca bay dhihi jireen iimaanba mar haddaad leedahay dambi kastoo aad samaysa waba kuuma dhibi karo sida markaad kaafir tahayba taacada aad samaysatay s kuugu taraynin bownan iimaankana dembi kasta usa waba u dhibi karaynin marka waxay u qacinayaan u jasminayaan inuu maarata ahlu ah, janno ay yihiin ayay qirayaan masaladaas ahlu sunnuhu wasat bay ka yihiin qofna ma yidhaahdaan hebel waa ahlu naar qofna ma yidhaahdaan hebel waa ahlujanna ma yiraahdaan ilaa masalada dambe uu shiiku gadaal nooga keeni doono mooye wixii allah iyo rasuulkiisa ay u way ku sheegayaan ayaga masaladaas marka waxaa weeye khawaarijtoo kaleeto waxay isticmaalaan dunuubta kabiiradaahee dadka ku gaalaysiiyaan dunuubta kabiirada bay qofka ku gaalaysiiyaan oo naarna ugu xukumaan adduunka isagoo joogo abu cumaan asaabuni kitaabkiisa la yidhaahdo caqiidatu salaf wa asxaabu alxadiid iyo wuxuu ka warinayaa yacni imaamka la yidhahdo isxaaq ibnu raahuya isxaaq ibnu ibraahim alxandali raahaweyhina waa la yidhahda raahuyana way dhahaan shiikhaas ayaa wuxuu leeyahay yacni wuxuu yimid magaalo eeraan ku taallo oo arrayi la yidhaahdo ayuu yimid waa nin caalimo muxaditoo la markaasaa dadkii o dhan u yimaadeen inay ka faaidaystaan markaasaa faqaama ilayhi rajulun min alcubaadi wuxuu leeyahay adannu anahu yadhabu madhab alkhawaarij nin dadka iska cibaadaysta ka mida ah. laakiin malaxaygu u badanyay inuu khawaarijta ka mid yahay ayaa istaagay markaasuu isxaaq ibnu rahwayh buu weydiinay suaal markaasuu wuxuu ku yidhi ya aba cabdiraxmaan yani wuxuu weydiiyey maa taquulu fii man yazni wayasriq wayashrabu alkhamra maxaad ku odhanaysaa qofka zinaysanaya oo wax hadaya oo khamrada cabaya xukumkiisu waa maxay isxaaq ibnu rahwey waa nin ahlu sunna oo muxadita wey wuxuu yidhi laa ukhrijhu min aliimaani anuu iimaanka ka saari maayo lanna kan gala gaalaysiiyo yani maarata sariqadii lagu gaalaysiiye buu doonaya wuxuu yidhi laa ukhrijuhu min aliimaan islaamnimada ka saari maayo muxuu ugu jawaabo marka wuxuu ugu jawaabuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan calaa kibari sinni sirta murji'iyan yani ahlulbidaca waxay isticmaalaan khawaarijta wey ma markaad gabowdeed dabadeed baad murji'i u laabatay buu leeyahy aada noqotay qolada murji'ada ku biirta miya macnaha qofka aan wax gaalaysiinaynin waa murji'i wa markaasuu hadal aad u qiimo badan ugu jawaabay isxaaq ibn rahweyhi hadal aad u qiimo badan ugu jawaab wuxuu yidhi laa taqbaluna almurjia aniga hadda ay tiri murjia baad noqotay murjiada anoo kale ma aqbasha buu nama aqbalayso maxaa yeelay almurjiatu taquulu xasanaatuna maqbuula wa sayi'aatuna maqfuura murjiadu waxay qabaan wax alla wixii xasanaad aan samaysanno maqbuul waana laka aqbalay sayiaadkeenna iyo dunuubteennana midna loo dhaafay weyaan markaasuu yidhi walow calimtu annii qubilat minii xasana la shahidtu annii fi ljanna haddaan ogaan lahaa hal xasano in layga aqbalay waa isxaaq ibn raahooyi baa hadalka odhanay hal xasanoo wanaag aad samaystay in layga aqbalay waaban ka markhaati kici laha inaan ahlu jannaha ka mid ahay ayaan ka markhaati kicila laakiin ma ogi warka ma hayo ilahay inuuga aqbalay in kale warka ma hayo wey marka madhabkaas khawaarijta zaman kasta ay joogaan way ku takfiiriyaan ama alqaabbay dadka ahlu sunnaha ah ay ugu bixiyaan alqaabbay ugu bixiyaan maala hadda casrigaan joogno xarakaadka la yidhaha alxarakaadka afkaarta khawaarijta wato oo alxarakaat alislaamiya loo bixiyey laakiin madhabka khawaarijta wataahi waxay ku leeyihiin alxukmu bihayri maa anzala allah marka laga hadlayo ilaahay yani maaragtay xukumkiisa waxaan ahayn qofka wax ku xukumaa ilaaqan ayay sidai khawaarijta ugu gaalaysiisa saxaabada duuduub bay ugu gaalaysiyaan camr bn caas iyo maarata abu muusa alashcari cali bn abi aalib mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhum jamiica ayay ku gaalaysiiyeen khawaarijtii oo yidhaahdeen in alxukmu ila lilah waa gaalaysiiyeen marka waxaa la rabaa ahlu sunnuhu tafsiilay qabaan marka qofkii yidhaahda war arrintan tafsiilay u baahan tahay duuduub xukaamta looguma gaalaysiin karo qofkan xukumka ilaahi iyo xukumka basharka baa isku mid miyuu leeyahay ka basharkaa ka fiican miyuu leeyahay kan ilaahay kitaabkiisa maanta laiskuma xukumi kara miyuu leeyahay marka arrimaha tafsiilka la ogaado kabacdiba xukumka la ridi karaa tafsiilay arrintu u baahanta qofkii yidhaahdo waa murji'i irjaabu ku dhacay haadaa murjiyun ay ku leeyihin waa murji'i maxay rabaan in loo takfiiriyo dadka loola gaalaysiiyo si ay u gaalaysiinayaan waxaa la mida waxaa la mid ah masalada alkhuruuj al alxukaam la yidhahdo zamankeenna jirto xukaamta lagu kaco oo lala diriro oo yani maaragtay jabhad lagu noqdo lala dagaalamo xukaamta muslimiintaan ujeeda yani muu jeedaa qofka yidhaahdo war ma bannaano nusuustu way reebtay fitanka ka ratib waa tiro badan yahay maya murji'i weeyaan laleeyahay irjaa lagu tuuraay waxaa la ah yacni qofka aanan taarku salaadka habeen dhowtaan ka soo hadalna inay mas'ala mukhtalaa tahay bayna sala salafkii inay agteeda mukhtalaf ku ahayd oo qolana ay gaalaysiinayseen qolana aynan marka qofkii yidhaahdo yani taariku salaadka hadduusan jaaxid ahayn laa yakfur hadduu yidhaahdo waxay leeyihin waa murji'i w irjaabu ku dhacay leeyihin qofka aanan dadka bacda iqaamat alxuja amase bacda tawafur shuruudi waintifaa'i lmawaanici gadaasheeda qofka aanan yani labadaas inta laga helo oo qofka xujada lagu oogo cidna lama gaalaysiin karo la yidhaahdo waxaa leeya irjaab ku dhacale kulli waxaa wato takfiiriyiinta qolada la yidhaahdo ama khawaarijta iyo afraaqdooda ba amiladaas arrintaasoo kale wato weyaan ayagaa qaata marka waa midaan cabdullah yani maaragtay eh, alimaam isxaaq ibn ibraahim alxandali isxaaq ibn rahuya ay hadalka ku leeyihiin calaa kibar sinni sirta murji'iyan bay leeyihiin yani markaasoo kale qofka khilaafo ayaga ama muxadid ha noqdo ama faqiih ha noqdo ama caalim mujtahida ha noqdo agtooda laa yusaawi shay kan qowqaa'iga ah ee wax takfiirinaya ruwaybibada ah ka hormarinayaan ninka caalimka ah weyaan marka waa fitanka jiray ka mid tahay ahlu sunnuhu marna qof uma qatciyaan ma yidhaahdaan hebel waa ahlu naar hebelna waa ahlu janna lianna mas kama warqabno muxuu ku dambayn ma ogin wey waa laga waman shahida lahu nabiyu sal allahu calayh waali wasalama biannahu min ahli ljanna wasaxa lahu dalika canhu فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قفك النبي وقمر خاتك بعينه إسأهانتي سوي بعينه إسأل عينتي نفس الديس وقمر خاتك بأنه من أهل الجنة إنه أهل الجنة كمد يقفك وقمر خاتك عاهي وصح له ذلك عن عنه أرنتاسنا أي نبي كأن صحيح وصحيح يهي fainahum ahlu sunnihi yashhaduuna lahu qofkaa way u marhaati kacayaan bidalika inuu ahlu jannihii uga marhaati kacayo arrinkaas uga marhaati kacayo waxay leeyihin hebel waa ahlu janno sababtay u leeyihin waa maxay saadiq lmasduuq oo nabiylaahi muxameda ayaa yidhi waa ahlu janno marka waa ahlu janna leeyihin maxaa yeelay waxay u samaynayaan waa ittibaacan lirasuulillahi sal alla alay wasalam rasuulka alloy raacayaan wa tasdiiqan liqowlihi hadalkiisa ay rumeeyaan ayay u leeyihiin nabilahi maxamed hadalkiisa waa rumaynayna ahlusunnau way rumeen ma beeniyaan nabigayna raacaano waa muttabiciina mubtadiciin ma wax ma bilowdaan oo muttabiciin nabiga raaca bidca lama yimaadaan marka wuxuu rasuulku ku sheego oo yidhaa hebel ayagana waa ahlujannaay leeyihiin fataawi sida maalan alcasharatu lmubashariina biljanna yani abu bakrun fi ljanna cumarun fi ljanna cumaanu fi ljanna cali bn abi aalibin fi ljanna zubayru fi ljanna cabdiraxmaan ibn cawf fi ljanna alxat ibn cubaydillaahi fi ljanna abu cubayda camr ibn jarnax fi ljanna yani sacd ibn abi waqaas fi ljanna saciid ibnu zaydin fi ljanna kulli tobankaas oo nabiyulaahi maxamed u markhaati kacay waxaan leenaha waa ahlujannan leenaha dadka ahlusana maxaa yeele nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam tobankooda keliya maaha saxaabo kaloo nabiga ou jannada u ballanqaaday yani waxaa ka mida ah haabit ibni qays ibni shammaas baa ka mida ah. inahu min ahli ljanna nabigaa u sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadhii sarcada qabtay ee suuxtimaha qabtay oo nebigu uu yidhi markuu yani rasuulka ilaahay ilaahay ii bari markay tidhi oo nebigu ku yidhi laba shay adaa iskale inaan ilaahay kuu baryo rabbi ku caafiyo inaad dib u dhigato qiyaamo ilaahay jannada uu ku siiyo labadaa mid waxaa ka mida cukaashata bna muxsin ayaa markuu nebigu u yimid ou nebigu ka sheekeeyey toddobaatan kun oo ummaddiisa ka ah inay jannada gelayaan biqayri xisaabin walaa cadaabin ayagoon la xisaabin oon la ayay nebiga uu ku yidhi yaa rasuul allah udcu minhum ilaahay ii bar inaan ka mid noqdo markaasuu yidhi anta minhum ninaa ka sidii kale yidhi markaasuu yidhi sabaqaka biha cukaasha kaaga hormaray ukaash baa kaaga soo hormaray baa marka cid alle ciduu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ahlu janno tahay oo rasuulku u sheegay ayagana ahlu sunnuhu waxay uga markhaati kacaan inuu ahlu janno yahay ayay uga markhaati kacaan muxaqiqeeda soo guurinaya abu cumaan asaabuuni ayuu ka soo wararaya hadalkan hoos uu ku qoray wuxuu leeyahy faama aladiina shahida lahum rasuulu llahi sal alla alay wasalam kuwa uu nabiyulaahi moxamed u kacay oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida biacyaanihim cayntoodii iyo nafsad ahaantooda uga markhaati kacay biannahum min ahli iljanna inay ahlu jannahu ka yihiin ahlu jannaha inay ka yihiin oo uga markhaati kacay fa ina asxaaba alxadiidi waa dadka ahlu sunnaha asxaabu lxadiid oo ahlu sunnihii ah ayaguna yashhaduuna lahum bidalika ahlujannanimo inay yihiin ayay uga markaa tikacayaan tasdiiqan lirasuuli sal alla alay wasalam fii ma dakarahu wa wacadahu lahum ayagoo u rumaynaya nebiyulaahi maxamed wixii uu sheegay oo u ballanqaaday ugu runsheegay u rumaynaya fainahu sal allahu calayh wasalam nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam lam yashhad lahum biha ilaahay ugama markhaati kicin inay ahlu janno yihiin jannadii ilaa bacda an carafa dalik markuu ilaahay xaggiisa ka ogaaday inay ahlu janno yihiin gadaasheeda maahee ka hor isagoon ogaynu ilaahay u sheegin ma dhihi kareen wey wallahu tacaala alaca rasuulahu sal alla alay wasalam allahna rasuulkiisa wuxuu tusay calaa maa shaaa min hayrihi alla wuxuu doono oo qaybkiisa ka mid ilaahay waa tusi karaa intuu sheegay inay ahlu janno yihiin yacni maaragtay ilaahay baa tusay subxaana wa tacala taalac siiye weeyaan wa bayaanu daalika arrintaas inuu ilaahay wuxuu doono rasuulkiisa tusi karana dliilka cadaynaya waxa waa fii qowlihi caza wajal caalimu اlghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuuli allah waa allaha haybka ka warqabo falaa yudhiru yani qofna qaybkiisa ma tuso oo uma muujiyo ilaa man irtabaa qofou allah ka raadi noqday oo min rasuulin rasuul ah mooye ninta waa bayaaniyow rasuul ou ilaahay ka raadi noqday buu qaybkiisa tusaa weye marka nebiga qaybkaa la tusay qaybkiibuuna noo sheegay markuu ogaaday annagana haddaan ahlu sunna nahay waa inaan wuxuu nebigu qofku u tilmaamay inuu ahlu janno yahay inaan ahlu janno ku tilmaamno ayaana laka rabaa weyaan hada wabilahi towfiiq sal allahu wsalam calaa nabiyina maxamedin ali sabi slm